ولمdkdgرy عaوy sبح kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso barnaamijka kulanka keen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikh wax ku asiisan tahay tobanka bisha oktoobar sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka ah waxaa laga digayaa xaaladda khazaa xilli dadka ku nool khazaa ay weli wajahayaan dhibaatooyin nooleed oo aada u adag iyadoo lasoo wariyay in kun ruux dadka badan ay ku hoos jiraan dhismayaasha ku burburay duqeymaha aan loo meeldayin ee diyaaradaha maamulka yuhuudda ku garaacayaan marinka khaza waad maqli doontaan maleysiya hogaankooduna waxa ay diideen reer galbeedka soo jeedin ka timid ee ku aadaneed inay cambaareeyaan ururka xamaas ee falastiin waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan sababta keentay in xabsiga loo dhigo guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee shiinaha oo baaritaano lagu hayo waad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtadaha warbixinna gudaha iyo dibadda mar kale ku soo dhowaada barnaamijka kulanka k nn naftayda waan ku huri lahaa hantiida ka bixin lahaa hagarkuma quurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali ودليسا عاشقاي قرا ادباكين تقريداي كغرتوا ودليسا عاشقاي قرا ادباكين تقريداي كغرتما haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahaynini dhubay layma hees layla mahali duburday helay obayoyso hor caashaqa nashiini hadhubay layma hees layla mahali duburday helay obayoyso hor caashaqa nashiini dhankayga waan kahanan lahaa weelu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa weelu roon haddaan huba dhankaagii haddaan hagarbaxayse habeen keliya shaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuulaaye hortaabaro habeen keliya shaaquuye ma hirgalo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haween waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke adsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa ayu habaabine meelan loo horseed wayn looma haadsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa ayu habaabine raacab habeen ka masiixdii jacaylka wan kula habayn laahiila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu haraad qaba habeen ka masiixdii hamakinta caashaqay halacsiga ubakinta hibashaaday nabar horey hamakinta caashaqay halacsiga ugbakinta hibashaaday nabar horey iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna qaybad ma yeeshin ka kaloon lahaynine hadhowbay layma hees laylama hadli dooburday helay ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshaan kan kaloon lahaynin iyo reer kale ayaa ka mid ah heystan ku luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo khadiijo maxamuud qalanjo ereyada heystan waxaa iskale allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaariye waa haysii la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiyo sharaf iheeda hohoyaday timaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho qeybaha hore barnaamijka kuwanka ayaan guda galanadhegeystaana ku bilowne waxaa markaa muqdisho weli ka socda shir looga hadlayay arrimaha ku aadan khibradda iyo aqoon-iswadaarsiga istaraatiijiyaed ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxaa kulankan ka qeyb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale wafuud kala duwan oo qeyb ka ahaa kulankan looga hadlayay ahmiyadda ay leedahay hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ee soomaaliya si looga heshiiya dhammaan arrimahaasna waxaa aasaas u ah in la helo heshiis bulsho oo ay bulshada soomaaliyeed markaa waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin ay ka heshiiyaan ugu horeyn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay in dalkan lasoo afjaro dhibaatada ay ku hayaan al-shabaab dhammaystirka dastuurka barnaamijka deencafinta iyo sidii loogu guuleysan lahaa in dalka laga qaado cunaqabateynta hubka waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah oo ay jidad badan ku kala baxayaan waxay taagan tahay maxabad ay lagama maarmaan tahay in la yar istaago oo la fakaro oo deedna la isweydiiyo meesha aaday laga hageen waxaan rabnaa waxyaaba hore iyo marxalada jiray inaan ka baxno oo aan sanadka soo socda ilaahay lagiis aan dhahno waan gadaa baan iska marayna waxaan ka shaqeynaynaa buuska shabaab oo aan rajeynayno inay khawaarijtu aan ka gudubno marxaladooda caymudan madaxweyne aan hortaaganahay oo aan rabnaa asagana oon gadaan iska dhigi doonaa arrintii hibig iyo completion pointkeeda oo aan rajeynayno in den cafiski asagana uu gadaali galmado waxaan u taaganahay in aan haddii ilaahay yidhaahdo annagoo aada u mahadcelinayna oo aada u mahadsan yihiin in aan sagootino mas-uuliyaddana kala wareegno walaalkeena atmas haddii ilaha yidhahdo mid kale oo laga yaaba inaan dadku qaarkood madaxweynuhu ugu raacsanayn waxaan jeclahay inuu asna ku jiro la yidhaahdo bost gaar waxaan jeclaan lahaa inaan ka sheekayno haddii ilaha yidhahdo madaxweyne muddo fara badan oo waddankeena uu u soo jiray crisis iyo political instability iyo dhibaato badan runtii waxay keentay in ay caqabad ku timaado arrintaas oo weliba lagu laray lagu lamaaneeyey khawaarijta oo dalkan aada iyo aada u dhigtay arrintaas waxay aada iyo aada hindran ugu keentay progresskii iyo tallaabo kasoo qaadaya ayay dhibaato way ku keentay maanta weli waxaad moodaa inaan waajahayno dhibaatooyin kala duwan oo aan tira yaray waxaa laga maarmaan ah afar arrimood inaan wax ka weydiyo midka koobaad waa kaan sheegnay waa securityga ga ga oo aan ognahay inuu inoo yahay innaga mar walba priority midka labaad waa economic growthka iyo sidee dhaqaalahayna kor kusoo qaadnaa oo su-aalina hortaada midka saddexaadi waa social diplomaty sidee kor u qaadaa arrimaha bulshada iyo midka afraad oo ah political stability afartaa su-aal oo waaweyn ayaa runtiina horyaala mudane madaxweyne haddii aan kasoo bilowno masalan arrinta security waxaa lagama maarmaan inaan helno diyaarino ciidan cudud iyo cadad leh inagu filan weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan qodobka labaad ee asagana muhiimka ah ee aan uga baahannahay waxa weeye inaan dalkan aan dhaafino habaad qabooyinkan ino ee khawaarijta ee dhibaatada fara dalkeena ku haya si markaa aynu arrintaas ku guulaysano waxaa lagama maarmaan ah inay maanta isweydiino arrintaas commitmentkeenu deegaye caragna iyo madaxweynaha khayramaan siiyo xataa suuro kale u yeeshay community iyo waalidkiisa siduu ugu jiida hore u taagnaayo fulinta laakiin jiidaas iyo fulinta madaxweynehenu taagan yahay inagu mana taagan haddaana xubnaha golaha wasiirada waxay daliil tahay inaynaan saaka isu ekayn asaga eedaba intaas aynaan isu ekayn bay micnaheedu tahay in madaxweynuhu uu inaga horeeyo laakiin inaynaan innaga dagaalka ku jirin sida uu ugu jiro sida dale ayaa aada ugu qaraysa isweydii marka ka wasiir ahaan warwar intee leed bay ugu haysaa habeenkii bay isweydiisaa markaad joogto ma soo kacda dalkan dhibka ay ku hayaan nimankaas maadaamaad darugu jiirin inaan hormar jiri karin waxba la samayn karin intay nimankaas joogaan mise waa saa sheegay caashiishu wax walba waktigii la seexan jiray waktigii la jiifan jiray sidii loo socday waxaa meeshaas aan rabaa inaan farda ku fiiro waxa maanta aan u fadhino oo khubaradani ay u fadhiyaan oo ay boqolaadka kilomitr soo socdeen kumanaanka annaho dhowr iyo toban saacada oo madaxweynaha halkan u fadhiyo oo ay midnaha halkan fadhiyo dhammaanteed waxa weeye hal shay inay xaqiijina maanta waxa kaloo dhani waa farsamo laakiin hal shay oo ku badan commitment dhab nagaga tahay wax inaan isbedelno hadday dhab naga tahay waa inaan isbedelno oo isbedel oo aniga muuqa laakiin haddaan la isbedelin oo sidaa laysan tahay harajayni wax walba natiijadu sidaada beeranaysa taa marka intaasa ka dhiga arrinta marka security markaasa laga figeya waa arrin muhiima oo ay laga maarmaan tahay inaynu aynu ka eh, hadlo arrinta jinki dee lagu dhaqaaqayo haddaan dhaqaalan jirin oo dhaqaala laga marin dee lama dhaqaaqayo wada ogsiin waxaa laga maarmaan in aynu xoog saarno inaan productive sectorska inaan aan xoojino oo kor u qaadno si eh, g d p-geeda uu kor u soo qaro oo wax soo saarka u badan amriga iyo si aan bafurdiga ama fakriga u yarayno si shaqala-aan u yarayno oo dadkeena shaqoweyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayuu ahaa oo ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in mar la kaala jiheeyo dowladnimada casriga ah iyo in lasoo afjiro dagaalka dhanka al-shabaab dhamaystirka dastuurka barnaamijka deencafinta cunaqabateynta hubka in soomaaliya laga qaado dhammaan wuxuu sheegay in arrimaha ay yihiin arrimaha isku diyaarinayaan soomaaliyada cusub ee la rajeynaya in isbedello dalkan markaa ay ka hirgalaan sanada cusub ee oo waxyar unay naga xigaan intaa kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in dhammaan himilooyinkaas ay ka shaqeyso xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay iyadoo aan la hirin wax heshiis lagu yahay oo heshiis bulsho dastuurka la dhammaystirin siyaasadana laga heshiin inaan la heli karin xasilooni siyaasadeed iyo mid amni amniga iyo markaa xasiloonida siyaasaduna ay isku xiran yihiin mar waliba oo siyaasadda laga heshiina uu amniga hagaagayo mar walba oo siyaasadda laisku khilaafana amnigu aan markaa la hagaajin karin waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimo badan ka hadlay waa maalin taariikhda dowladiisa soomaaliya aan aad u yeelan doonto mustaqbalka dowladda dadka wixii dhulka lagu xirtaa gaabka la saartaayaa la yiri maanta waa maalin inkasta oo horey loo baranay oo xukuumaddu ay leedahay barnaamij ay deegsatay in ay dalka hore ugu dhaqaajiso haddana waa loo sii ballanaya oo ballantii hore waa la sii xoojinaya inta muhiimaddu ay tahay iyo inta ay maxaanku dhahday wadada sida loo qaaday ay tahay barnaamij misterka runtii aada iyo aad muxuu ahay u faahfaahiyey u doonayo intii oo dhan inaan ku noqdo maxaa rabaa inaan muhimadda saaro oo keliya qodobadii barnaamijka sheegay qaar ka mid ah anigana aan sii xoojo wax cusub oo aan u sheegin oo aan sheegay jiraalana barnaamijkii iyo qorshihii guud ee xukuumadda hogaamiyaheeda sidaa yacni waxaan rabaa inaan si gaar ah u xuso yani muhiimadaha koobaad iyo labaad ee leena wada garanayaa inaan maxaan ku yirahday khawaarijta qadar ka saarno inaan iskuulka culaystirno inaan deercafinta ka gudubno inaan cunqabtayda uga ka gudubno inaan inaan waa badanta laakiin waxaan rabaa markii ceedeeyay heshiise ayaa geeliyay diyacta sulamadii heshiye mahmaayadeeda haddii aanan siyaasadda laga heshiiyo oo aan la iska afxiran oo aan la iska dul qaadanin muxuu ahay wax ka dambeeya waa geeladii dacabayso haddii caagkii lagu heshiimaayo geeladii dacabays geelu dacabimayo marka in lagu heshiiyo rulusdibeen in la sadkareeyo oo meel la dhigo oo liiraaho cayaarta siyaasadda sidaa ayaan cayaarina cayaarta amniga dalka sidaaan u sugayna wax walba meesha ruuskaasi ay ku yaalaan ay ku sugayiin waa constitution dastuurka dastuurka markaa ka heshiino ama meestirno waxaan helaynaa yani kala shakiga iyo cabsida iyo maxaa dhici doona bari iyo sidee ay u dhaqmi doonaa haddii uu sunan u dhaqmo waxaa maxay tahay kalsooni iyo deganaanshiyo ayuu qofka siinay kalsooni iyo deganaanshiyaha markay muwaadinka h and every markuu intaas helo nuisansiska iyo buuqa iyo qaylaha xagga iyo intaadiyo idaacadaha laisku taagan yahay iyo social media naladayn waa yaraanaya ma dhammaanayaan laakiin waa yaraanaya dadkuna qof walba wuxuu ku mashquulaha cayaartaas la dejiyay qawaaniinteediisu uu qayb uga noqlaa uu cayaarnaa marka kunsuushka muhiimadaasu doolaya wuxuu keenayaa kunsuushka stabilityga u baahno deganaanshiya siyaasadeed aan helin oo siyaasada la isku haysto rajaxa ka qabi inuu lama yimaado oo rajaxa ka qaba inuu dhaqaalaha horumarka yimaado oo rajaxa ka qabi dadku in cadaalad dadku in cadaalad dareemaa oo rajaha ka qabin inaan caalamka dibaddaa la macaamino war kuwan waa isaasaan bal intay soo kala baxayaan intana la yiraahdaa dib baraana dulkayda bal waa isaasaane soo dambaysaan sidii lahaa dib oga dulkayda soddon iyo saddex sana samarayna soddonka sana kalena marayna ina la yiraahdaa dib aan aan maxaa waxayn maynoomanina sidaas daraaddeed wax walban samaynaynaa waa inaan ku deedegnaa oo aan waqti dheer noogalakuna qof kasta oo soomaaliya ku dadaalo qofka kale ee soomaaliga inuu ka ilaaliyo inuu dhibsado inuu ka ilaaliyo inuu dareensado haddii xataa anin caamilin oo waxaanu isku darsayn xataa inaan ahay mabaadida dowladdiska waa shaqo laba waa badan tahay laba ugu muhiimsan ficil kasta oo aad samaynaysaa horta waa inaad dib u xusaa sidee loo samayn jiray waxaan bal maanta wasaaradaada maanta ugu horeyso ugu yaraan midda jamhuuriyadda saddexaad ay jirto wasaaraddaana soo jirta dhowr iyo labaatan sano hortaa wasiiro badan soo joogo sidee loo samayn jiray saan u samayn jirno aduu adigu leh si kale u sameey sida kale u samaynaysa xataa aad ku qalbanto dhib aba saxmay laakiin sidii haddaad iska daba joogto noqonaysaa markaa status quo in laga baxo oo la badalo oo fishu sakarka soddon sana saarku wareegeysan lala jabiyo waa priority marka political stability waa muhiim oo stability marka aniga school stability aan economic stability aan wax walba yaa stability loo noqonayo rules of the game kala sargarayna constitutionka waa waa sheegay waa ka gudbayna uu meesha sargarbixin markaan rules of the game sargarayno waxaan helnaa deganaanshuuke waxaa loo dhiman annagaa mandil wax kaaga soo gudaa mid shaqo kaaga soo guda aan ahayn inaan wada qaadno waan khaldad aan gacabsanayna sida uu muxuu ahay ra-iisul wasaarada hortayna waxoogahay u baahan tahay inaan comit garayno in maxaan ku yidhaahday aan waqtiga saxda ee ku haboon aan dhammaystirno muxuu ahay arrimahaas faraagaarkiisu waa leenahay muhiimado iyo wax kawaday leenahay laakiin waxaan dhahnay tan hadda waxaan dhahnay intii kaloo iska iloobayna maaha laana iskuulkii la soconayo haddaan aqaano socono iskuulkii la gaaro ma waarayo haddaan aqaano socono iskuulkii ma waarayo hadii siyaasada gar aan la leheyn iskuulkii ma waarayo garshoob sax ah haddii aan la leheyn marka abuuruhu sidaas ayay isugu meeladiin laakiin meelo cilii laga furo meelaha laga furfuraya ay kamid tahay laamisa siyaasada degan ka mahalin kartid sunna imaan kartid dhaqaala ka mahalin kartid kamaal haddaad cabsanayso jidka aamani karin habeenka guriga saacada aad ku fikirayso muxuu ahay maxaa imaanayna maxaan bilaabaa kii dhaqaala dhaqaalihiisa uu leeyahay dalka wax kasoo socda mid aan dibadda geyso uu leeyahay dan maka fikir karto wax karo marka in la helaaya aad aad ayay muhiim u tahay labada muddo ee waaweyn markaa aan sheegay isku sareen waxay tahay soddon sano ka hor markii dowladu naga burburtay ee dagaalada sukeeya aan galnay dalkii soomaaliyeed ee neeshinka ahay qaranka ahaa ee sidaa isu dhex jiray way kala miirmeen way kala miirmeen qorabanba dagaalkeedii orijinaalka ayay ah degeen oo reerkeeda u badnaa ayay aadeen sidaasna badbadoolno u jasiirada yaryar oo meel ku kala yaryardaanna oon caqligii kala haysano oon dhaqaalihii kala haysano oo maxaanku yidhahdaa wixii aan kala haysano meelo yaryaroo tuulooyada dhulka aan la degana saan qarab u noqona waa lagu bannaanay si aan qarab u noqon dadku ay isu nidaamka dowladhisinta wax kastoo aan waa inaan ka fiirnaa waxaan dadka isu soo celinaya rabto dadkii kala biirmay dib isu soo celinaya oo ma noqonayna maanation noqonayna midaysada dadkeedii marka dowladdu waa inay ka shaqaysaa wax kasta oo dadku isu soo celinaya waa inay ka ilaalisaa wax kasta oo dadku ay u kala tagayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo isaguna markaa ka hadlayay waxyaabaha muhiimka ah ee laga sugayo inay xukuumaddu qabato iyo sidoo kale ahmiyadda ay leedahay in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba ay ka heshiiyaan hanaanka siyaasadda dastuurka oo la dhammaystiran oo uu sheegay inuu muhiim u yahay in dalku helo xasilooni siyaasadeed haddii xasilooni siyaasadeed dalku uu helanayo amni la heli karo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi imaan cige ayaa waxa uu ka warbixiyey markaa shir looga hadlayay arrimaha deencafinta soomaaliya uu kaga qeybgalay magaalada marakesh ee dalka morocco shirka oo ay soo qaban qaabisay amaba ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha dunida lacagta u qaabilsan sida baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya waxa uu markaa tilmaamay in uu guul kusoo dhamaaday shirka soomaaliyana ay guul kala soo noqotay lana rajeynayo bartamaha bisha disembar ee labaiy tobanaad ee sanadkan ugu dambeysa in gabi ahaanba soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa taas uu sheegay inay taariikhda soomaaliya meel weyn ka geli doonto waa cusubna uu bari doono dadka soomaaliyeed fursadna u heli doonaan inay markaa dib u dhis iyo dalkooda maalgashi iyo dhaqaale horleh u helaan si ay wax kaga qabtaan xaaladaha dalka ka taagan waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige waxa aanu halkan joognay dalka morocco magaaladiisa maraakish oo uu ka dhacayay shirkii sannadlaha ahaa ee bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shirkaasoo hadda toddoba cisho nooga socday magaalada maraakish waxaa runtii nooga qabsoomay kulamo aad iyo aad u fara badan oo runtii dhammaantood midadhal ahaa si wanaagsan buu noogu soo idlaaday maanta kulankaasi iyo shirarkaasi waxa aan runtii aad ugu faraxsanahay in dhammaan hawlihii aan u nimi ay si wanaagsan noogu qabsoomeen kulamo midhadhala ah iyo wadaxaajoodyo runtii aad iyo aad u qurux badan inay nooga dhaceen halkan waxaa sida idiin muuqata shirkan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ama hay-adaha ugu muhiimsan hay-adaha maaliyadda ee dowladda oo wasaaradda maaliyaddu iyo bangiga dhexe iyo xafiiska madaxweynaha iyo baarlamanka labadiisii gole oo guddidii maaliyaddu ay iyaguna nagu wehelinayeen ayaa kaga soo qayb galnay runtiina si wanaagsan bay howlahaasi noogu qabsoomeen waxaan rajaynaynaa in sidii awalba qorshuhu ahaa marka sanadkan dabayaaqadiisha bisha disembar ama bisha labayo tobnaad dhexdeeda in lagu dhawaaqi doono in soomaaliya dayntii laga cafiyo waxaa runtii aanu sugi doonnaa insha allahu marka guddiga sare ee bangiga iyo hay-adda i m f ay wada fadhiistaan inay ku dhawaaqi doonaan in soomaaliya ay ku guulaysatay barnaamijkii dayn cafiska in dayntii laga cafiyey in waddo cusub iyo himilo cusub iyo macaamilaad cusub oo dunida la yeelanaysa ay u bilaabmi doonaan halkaana hawlo cusub iyo shaqooyin cusub ay dadka soomaaliyeed uga bilaabmi doonaan oo u baahan iyaguna in runtii loo diyaargaroobo loo wada guntado sidii aynu u dhisan lahayn dal isku filan oo runtii isagoo cagihiisa ku istaaga dunidana sida dalalka kale ula macaamilaan ula macaamila marka kulamadani runtii kulamo aad iyo aad u midha dhalay ahaayeen dad aad iyo aad u kala duwanna waan la kulannay oo isugu jira madaxda hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ha noqoto madaxda hay-adda i m f ha noqoto madaxda bangiga adduunka ama ha noqdaan dalalka waaweyn ee ugu tunka waaweyn marka laga hadlayo marka go'aamada arrimaha maaliyadda ee caalamiga ah marka la qaadanayo maraykanka oo aan la kulannay wasiir ku-xigeenka maaliyadda ama tarashariga ingiriiska oo wasiirkooda horumarinta aan la kulannay faransiiska oo maxaanku idhaahdaa aan madaxdooda la kulannay shirka hogaaminaysay iyo dalal badan oo afrikaana iyo jabaan iyo dalal badan oo eshiya iyo carabaha oo ay ku jiraan qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga intaba marka kulamo runtii aad u ballaaran baan galnay dhammaantoodna si qurux badan bay noogu soo dhammaadeen insha allah waxaan rajaynaynaa inta hadhayna howlaheenna inoo hadhay bcaus dhismaha dowladnimada iyo horumarinta dhaqaaluhu ma wax istaagaya maaha wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi mancige ayuu ahaa oo ka warbixinayay shir uu kaga qaybgalay magaalada markeesh ee wadankaasi morocco oo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo dhinacfinta soomaaliya weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijka kulankaad la socotaan kenana waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal markaan haddii aynu egnana mareynka khaza waxaa weli laga dayrinayaa xaaladda dadka falastiiniyiinta ee ku nool dhulkan go-doonsan muddo ka badan lix toban sano hay-adaha caafimaadka iyo kooxaha gurmadku waxa ay sheegayaan in markaa ay aada usii adkaaneyso xaaladda marinka khaza dadka ku nool oo markaa badan laba milyan oo ruux dadka badan ayaa ku nool marinkan go-doonsan dadkuna waxay wajahayaan wax lagu tilmaamay musiibo ama catastrophic wax loo yaqaano waxaa gabaabsi si ah adeegyadii caafimaadka si gaar ah agabyada caafimaad ee la heli karo taasi oo markaa keentay in gebi ahaanba isbitaalada qaar shaqooyinka ay joojiyaan maadaama ay waayeen waxyaabihii ay ku shaqeynayeen sida korontadii shidaalkii iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah marka la eego oo ay dawooyinku xataa qeyb ka yihiin waxaa muuqata in xaaladdu ay kasii darayso waxaa gabaabsi si ah waxyaabihii ay ku shaqeynayeen isbitaalada khaza ma jiro wax soo geli karaa oo gargaar caafimaad ah oo suuragal ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay mid ka mid ah hay-adaha caafimaadka ee ka shaqeeya khaza fadhigooduna yahay u k sidoo kale waxaa aada noogu yar dhiigga daawada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ayaa qoraalka la raaciyey dad badan oo ku nool marinka khaza ayaa wajahaya xaalad aada u adag iyadoo oo sidoo kale markaa weli ay xiran yihiin marinadii muhiimka ah ee marinka khaza gurmad looga soo gelin lahaa xogayaha arimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayaa waxaa la filayaa in markaa isna uu dadaal geliyo xilli uu la kulmay benjamin netanyahu ra-isul wasaaraha yuhuudda waxa uuna kala hadlay in markaa ay muhiim tahay in la furo marinka rafax loo yaqaano markaa khaza ay wax kaga yimaadaan dhanka iyo dalka masar si ay gurmad bini-aadanimo u helaan waxaa la filayaa sidoo kale antony blinkan xogayaha arrimaha dibadda mareykanka inuu la kulmo madaxweynaha maamulka yuhuudda isaaq herzog oo ay ka wada hadli doonaan iyo saraakiisha maamulka yuhuudduba muhiimadda in markaa la helo gargaar bini-aadnimo oo deg dega iyo marinka khaza meel ay usoo maraan gurmadka arrintaana waxaa la sheegay inay ku cadaadinayaan mareykanka hay-adaha qaramada midoobay oo aad kaga digaya in waxa ka socda khaza ay yihiin musiibo oo aan wax kale lagu tilmaami karin dadka badan laba kun oo ruux ayaa ku dhintay duqeymaha marinka khaza ka socda oo ay sameynayaan maamulka yuhuudda dhaawacuna sida oo kale waa uu ka badan yahay toban kun oo ruux ayuuna ku dhow yahay sidaas oo kale waxaa weli halkoodii ka socda duqeymaha maamulka yuhuudda ay ku bartilmaameysanayaan marinkan go-doonsan ee khaza dunida oo idil ayaa ka digaysa musiibada ka socota marinkaasi khaza iyo dadka rayidka ah dhibaatada lagu hayo sidaas oo kale kun ruux ayaa la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan dabaqyada dumay ee ku burburay duqeymaha maamulka israel ee yahuudda iyadoo oo sidoo kalena ay weli sii kordhayaan khasaaraha duqeymahan ka dhalanaya maadaama weli maamulka yahuuddu ay diyaaradahooda duqeynayaan dhismayaasha dadka rayidka ay degan yihiin ee ku yaala marinka go ee khaza dhinaca kale maamulka yahuuddu waxay qireen in tirada maxaabiista ee laga hayo ay gacanta ku hayaan ururka xamaas ay sii kordhay boqol sagaashan iyo sagaal ka mid mida ah dadka yuhuudda iyo saraakiishooda iyo ciidamadooda ayay qirteen maamulka yuhuuddu inay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada falastiiniyiinta ee ururka xamaas kuwaasi oo ay sheegeen in lagu hayo marinka khaza waxa aynu siinaynaa xogta qoysaska xogta soo kororta ee ku aadan in tirada naga maqan ay tahay boqol sagaashan iyo sagaal ruux ayuu warbaahinta u sheegay daniel hagari waa daniel hagari oo isagu markaa ah afhayeen u hadlay maamulka yahuudda dadaalle ayaa socda inuu ku ogaanayno muhiimadda ay leedahay in dadka iyaga oo bad qaba aynu helno waa muhiim in ciidamadeenu ka shaqeeyaan sida ugu muhiimsan ee dib loogu soo celin karo dadkan maxaabiista loogana bixin karo gacanta ururka xamaas ayaa sidoo kale uu warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay maamulka yahuudda oo lagu magacaabo daniel hagari waxaa weli markaasi kordhaya sidaas oo kale la aaminsan yahay in laftirkoodu khasaaraha gaaraya maamulka yuhuudda oo halkiisa kasii socdo maadaama ururka xamaas laftirkoodu ay weli dagaalo toosa kula jiraan ciidamada yuhuudda ayna la dagaalamayaan sidoo kalena ay markaa gantaallo u ridayaan dhinacyada kale ee markaa maamulka yuhuudda ee ku teedsan dhulka marinka khaza iyo deegaanada kale ee u dhow oo ay magaalada ashkaloon ka mid tahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana nagala socotaan saaxiib fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed eh, ee knn kulmiye news network dhexgelisa aa waa mudaayo midkanaad leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka dhegeystayaal midankiinii ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynayaa allaha wada raxmadee fanaaniinta xaliimo khaliif mogool iyo maxamed suleymaan tube dhextaalka barnaamijka kulanka k ay ahayd markan haddii aynu eegnana xilli weli uu soconayo dagaalka udhexeeya falastiin iyo maamulka yuhuudda waxaa jira dalal badan oo aan maamulka yuhuudda ama israel wax xiriira diblomaasiyaddana lahayn dalalka waxaa ka mid ah soomaaliya jabuuti pakistan iran ciraaq sacuudi arabiya maleysiya indonesia qatar algeria afghanistan bangaladesh brunai maldives venezuela kuwait lubnaan libiya mauritania mali neger sudan syria cumaan kuuriyada waqooyi cuba coboros tunisiya iyo yemen dalalkani wax xiriir toosa ah lama lahan maamulka yahuudda waana dalal markaa laftirkooduba ayna isku wanaagsaneen cilaaqaad ahaan marka la eego xiriirkooda diblomaasiyadda qaarkood waxaa laga yaabaa inay haatan qorsheynayaan in markaa mareykanka ama reer galbeedku ay ka shaqeynayaan inay saaxiibo u sameeyaan maamulka yuhuudda balse uma badnaa dalalkan intooda badan kuwa u diyaarsan markaan inay markaa xiriir dumaansiyeed la yeeshaan israel oo la ogyahay tacadiga iyo dhibka ay ku hayso wadankan yar ee falastiin markana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waxaana la diyaaraa ah waryaheena luul maxamuud aadan mahadsanid cabdicasiis waa isniin taariikhduna waa lix iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol sideetan iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan iyo lix cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii banaanbaxyo lagu taageerayay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo qaar kamida gobolada dalka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol antonia oo ahayd xaaskii boqorkii xilligaasi ee dalka faransiiska ayaa meel fagaaro ah qoorta looga gooyay maanta oo kale sanadkii kun sideed dagaalkii abid ugu khasaaraha badnaa qaaradda yurub ayaa ka bilowday dalka faransiiska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka bakistan ayaa la dilay maantoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol dowladii xilligaasi ee dalka shiinaha ayaa tijaabisay bam ay ku jireen walxa kiimikaal ah maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii anwar asaadaad ayaa la wareegay talada dalka masar kadib geeridii ku timid jamaal cabdinaasir ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo jenaraal cumar xasan al bashiir ayaa noqday madaxweynaha dalka suudaan guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dhacay markaan aan dib kugu celiyay cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka arsan barnaamijka kulanka k n n aad bay umahadsan tahay luul maxamuud aadan la socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinaad kale haddii aynu eegnana ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya anwar ibrahim ayaa sheegay inay diideen dalabaad kaga yimid dalalka reer galbeedka iyo cadaadis ku aadan inay cambaareeyaan ururka jihaadiyiinta xamaas ee falastiin wuxuu sheegay dowladiisu inay sii wadi doonto inay la shaqeyso wanaajisana xiriirka kala dhexeeya dagaalyahanada hubeysan ee ururka xamaas ee falastiin anwar saadaad wuxuu shaaca ka qaaday inay la soo xiriireen saraakiil badan oo ka mid a ah dalalka reer galbeedka kalena hadleen sidii markaa uu cambaareen lahaa xamaas dilalka iyo dhibaatada ay ku hayso maamulka yuhuudda balse wuxuu sheegay dowladiisu inaysan marnabo aqbali doonin arinta hore ayaan u sheegay siyaasadda iyadu waa mid qura xiriirka xamaas nagala dhexeeya waa wanaagsan yahay waa uu wanaagsanaan doonaa horeyn waa u wanaagsanaa waynu sii wanaajin doonaa ayuu u sheegay baarlamaanka uu ka hor hadlayay raiisul wasaaraha wadankaasi maleysiya anwar ibraahim markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalaban waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay dhammaanay waxaa la yidhi oo soomaalidu maanta joogtaa hohay waan lumo hafaad baan ahoo hirbaylaacaye hafad baan ahoo hirbaylaacaye warbisla waxaad ka tagtay inaan nahay haacogo iyo inaan hadeer waxilmaansanay aan kala hubsano hubsanno aqalawbsada qudhaa waryax anaka bad warabana irkakeen dhulkakeen qaradarogar bad warabana naw bada iga walaada seelc helay iyaduuba sahansaday war afartanka tooti mar hore la siiyey maaha shah afka ani leaqu qabi abiyow ilibaydhou biririftoyar lakoosiyey eh. dagaalka giibtislam ay iilagal waryax adhi haggay waa baahada xasaabta yaa kugu soo diray ormaqal ilaamadeeyo mug horaaba oroma lagaa dhigtay warwar ma haysaan orommadu meeqay lahaayeen eh. awaybaha etobiyan widmate ani igara la beherlay hunate <laughs> khidhoodhe khidhoodhe adhiga waa dani sax waa tahay oo bislana moorama war bilaash baad u diidaysaana waxaa la yidhi beherbeher sawoojkeenna soo booqdayow baagadnabaa timaadeen baarasha wacan khush barrabo kan hili weyn waa muudhinyahay koley isankowsaandisla gorateen islatin warmadey waxa qosh la siiya haantaadi maaha warmadey mar horaa hid la yidhi ar hidler sooma dhowaanaa la yidhi warya warya adigoo waxba qaqaylinin bi axmad waxaa dhahay <laughs> anaqanaqa taasirada biyak wareeqasayinan waliba kaaga darinta waa ka omanahay wadamada dariska oo nala ah kulligood biyoyo wabinaqa baxa galan aqli xumada jirtane anaqa halabad hatamalayn aqli miyaasas warabiyow ilaahay ku abuurtay eed ma lehe indhihii ku arka qudbina abaalmarin waa leedahay waaqlow abasinian isku nahay jaar baanu nahay meerjarne war baraadarkii wax badan baa baraadar la yidhi badow rabaahay tala keena dee ciddii dhihi jirtay ha weydiisto langada koyn arnu kusaarma koodhuroa dheegi jari horta madhiyow adiga joka baydheba aniga joka badana ma baleeba war hadda ka hor saleebaan maxamuud aaden ina adeen abiyow farmaajaha noo keeni waa kii lahaaye hadda baddi caseedu soo mahmahadayeeb tala keena bal dee in adeenu naga qallay baanu leennahay qadhiqadho afkeedhi waa laysoo dhaafi waa cajibu waa joqotaa war abeed xataa ma yaqaano miyaa abi adhiga fora ku saarin aamus ayaarta waa qaahirinta war horta anigu waa yaabay cumar tiijir ayaantan masaruu jireeye itoobiya iyo masar miyaa webiga niil ku heshiiyey agullag ee sawlaha kuley waa daalay war camale sawlahay ayuu daalay aryaadhaha adduunya waa camal la badisay cilmi dadkaad ka barahaysiin iska fiirsha shaki fiihyacni makaa khayraad baa jirta war kalemaanay waxaa la yidhi alif rogon tilmaan aragti maqan xaaja la albaabay eber tirale uun kala tegiyo ow la kala jeedshay afar laba la doodiya xisaab loo arrimi waayey intaasoo ibtalo oo midabo gaar u tahay owdan oon odoras lahayn iyo tilmaan lagu ogaanayo aqoon-yahankii dhigi jiray bulshoy waad is aragteene iska eega ardadii oo waxbaray aad umay foge halla kala hubsado halla kala hubsado war waxaan kaloo la yidhi afqalaad ninkii soo bartiyo hadalla aanfaysan ilmahana codsada oo dhashii lagu ammaaneeyo ku anqariyo taariikh ajnabi lagu ammaanayo inkastoy aqoon tahay haddaad eray ka faa'iido mar haday akhlaaqdii xun tahay aayatiindhimaye aan kala hubsanno aan kala hubsanno waar walla weyna baa la hubinayaa aryaadhaha waa tii la yidhi aqligii wanaagsani intaalinuu ka yahay baleego u fiirsadaayo walaxaa jire aan kala hubsanno aan kala hubsanno warheedda kale maanay war ma haysiine guddoomiyihii jaamacadda ummadda markii xilka laga qaaday isla markiiba warbaahintoo wacday waraysina waa bixiyey warbaahile hanfareeshe koy oo duuba oo eray war warkaa iga dhexgelina markaan dhegaystana waxaa ii soo baxday inaanu xaalku caadi ahayn aryaatan oo kale arkay mare marka war iyo dhammaantiis aan kala hubsanno aan kala hubsanno war gudoomiyihii hore jaamacadda ummadda mahadale wuxuu yidhi nageeye wuxuu ahaa nin isla weyn oo aqoonyahan balaayaha qatarqatara iska dhiga anigoo kalow xitaa marmar iska dhigi jiray aniguna wakhti ma sii jirinoo waa ignoor garay jiray buu yidhi marka aniguna markaan dhegaystay waxaan is idhi alla nimanku isu ekaa marka bislow maxaad u dhihi weystay aankala hubsado aankala hubsado warwaraysiga guddoomiyaha aniguma waa dhegaystay waxaan la yaabay nageeye maadooyin badan uu dhigayay lacag badanna waa qaadanayay buu yidhi sababtoo macallimiinta kale uga maadooyinka iyo mushaarka badan yaha markaana waa la yaabay buu yidhi marka aniga qudhaydu waxaan isaga kula yaabay miyuusa jaamacadda madax ka ahayn isagu war aan kala hubsanno aan kala hubsanno war kalamaanay nin la yidhaha sabriye muuse oo waraysiga gudoomiyaha jaamacadda ummadda la yaabay wuxuu yidhi su'aalahan yaa iiga jawaabi karo macallin keliya sidee buu afar ilaa shan maaddo u dhigi karaa xag aqooneed iyo xag oo helidba waa kuwee shan iska badaaya afartan maado oo xiriirka intaas leegi uu ka dhaxayn karo oo macallin jaamacadeed uu ku takhasusi karo waxaa jirta dugsiyada hoose maadada sayniska oo isku jirta kimistry bayology fisigis inuu hal macallin dhigo waana maadooyinka ugu dhow oo isqaadan kara marka dugsiga sare la gaarase waa la kala qaadaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dugsi hoose miya ninku waa abwaan buugaag qori jiray haddii la yidhi oo aan injineer ama doktor loogu yeerin kollayba af soomaali bay u badantahay tahay inuu dhigi jiray afar ilaa shan maado xaggay ka imaan karaan shan maado soo mid weliba diyaarin jeedin imtixaan qaadis saxiid garaydsiin ardaydii caawintooda iyo cabashooyinkoodii wakhti inuu u helo soo ma ahayn siday suurtagal ku noqotay haddii gudoomiyihii jaamacaddu la yaaban yahay in nageeye uu shan maado keligiis dhigayay uuna leeyahay ninkaas in nala shaqaynaya baan u malaynayaa isaga gudoomiyaha ah qisadiisu maxay ahayd haddiiba aanu jadwalka jaamacadda iyo cidda dhigaysa uusan ka warqabin yay tahay cidda uu ku eedaynayo inay jaamacaddii isagu madaxda ka ahaa u gacan dhaaftay oo macallimiintii qaar maadooyin dheeri ah siisay mushaar u qortay qaarna ku yaraysay nageeye sidiisaba muxuu bartay xaggee goormuusa bartay si kale haddaan u dhigno ilaa heerkay aqoontiisu gaasiisan tahay si aan u ogaanno maadooyin haweenka jaamacadda kelida ahayd ee dowladdu haysay uu uga dhigayey war godoomiyaha goorsagaara lakahae misamiinkeesadinambarlaankuwa'ay aankala xubsano aankala xubsano war gudoomiyaha jaamacadda ummadda laftigiisa markii hadalkiisa la arkay ee dib loo fiiriyey wuxuuba hadda ka hor yidhi dadkan qaraxyada iyo balaayada ku dhacaysa iyagaa kalabsaday anna haddaan heli kara waaba ku ridi lahaa masaajidkay aadaanna cagafaa mari marka soomaali mahay war ma haysiine aan kala hubsano aan kala hubsano war kalamaanay war ma haysaane xalay muqdisho waxaa ka dhacay dhoolatus aan caadi ahayn khawaariij iyo afhayeenadeediina cashar baa la siiyey hayehe weerar miyaa qac lagu siiya ma garan waagiya guryaha laga soo saaray kow waxaa la rabaa in la iska fiiriyaba ah. waa casharada lagu dhigo goobaha waxbarashada war macallinka iska fiiri miyay aan kala hubsano aan kala hubsano warwarkaanaga dhex gelinina waa falantihiine degmada hodan tale xilaa lambar afar xalaytii ka dhacday waa la yaabay kumanaan dhallinyaro ah oo shucuurtooda muujinayo isku soo baxdayna waxay dhaheen khawaarij dooni mayno mana rabno khawaarij kalkaalna ma rabno aan kala hubsanno aan kala hubsanno ma dheheen war waxay qaadeen dal xureeye xux xureeye xureeye xux xureeye aryaadhaha guddoomiyaha degmada hodan cali fahle degmadiisa in shacab cawe madow hore ku caddeys haystaan isagaa ka shaqeeye sababtoo ah shan maamulka degmada ka tirsan oo khawaariij lagu tumayow inta soo saarayo laga siibay ku caddaata ka kadibna degmadi fiyaalayaal iyo wadalaamiyaalow ka wada dhiga hadda xalamihii bannaanbuxu ka dhacaaya london aad u qabtaa muga gudoomiyaha gobolka madaale waxaan kula tali lahaay sida cali fahle guddoomiyahaan degmadiisa uga shaqayhayn aan kala hubsado aan kala hubsado inuu dhaho shacabka magaaladan tirina murtina maankaan ku wataa muu yidhi degmadii hodanoo habsan waayo ahayd inay no hirgasho noo hagaagto waxa habeen iyo dharaar u istaagay haliyey aryaa bisla waa iga dhex gashaya samigay cabdulana wuxuu yidhi hadhow ninkii ku hagraada eh. hadhow miyo wax ka heela eh. hadda ninkii ku hagraada eh. hadhow miyo wax ka heela war cabdulla waxaa kaloo kaa maqli jira dad isakraaya had yo jeer horuu maarsay ku hiigsaadaan warkalamaanay war ma haysaane maanta golihii wasiirada iyo madaxdii oo dhan dagaalka shabaabaan aadaynaa miyay wada dheheen lanlanfidhiawbamajaroleyina war mas-uuladka iyo tuuta ku bedesheen waryaha sida loo rida ma la baray war kuwa qurbajinta hataa ma dagaalamayaan warwallo weynay kuwas somalilan ka jeeda dagaalka kama qayb gelayaan sababtoo goosha caddaa laga haystaa faragelina somalilan baa ku haysiin oo firdhiyaa soo dhowayseen waradhaa filinkan waalida adinkaa shitay anigu idinma sheegine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u fureen golaha wasiirada tababar loogu magac daray dowladnimada casriga ah wah hatafalu bata eriliya digtoonow dibijeesamiyaa ka dhacday war mudoorashooyinkii baa la soo hormariyey war inta ay dadqalatow dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan soo lama dhihin war ilaa hadda adinkaa waala marane jahaynta dowladnimada casriga ah laydiin sheegay oo taynuma birmatiibay ahayd war faashiyooma lakiinsheeguhay war ultimamoodalaa loo baahan war maana weelkii waa laga tago digitaala la rabaa oo foolbata la abdheed gareeya waa war e ayana maraya adduunyadan war adinku casrigan garan maysaana raiisul wasaaruhu furitaankii shirka wuxuu ka yidhi sidii loo soco jiray hadda looma socdo sidii loo seexan jirana looma seexdo sidii loo soo kici jirana looma soo kaco hadda waay sidii loo shaqayn jira aan loo shaqayn marka sidii biniaadamka la noolaadamiyo marka la yidhi war dadkan damiirka ka dhintay in nolol lagu afuufo waa u baahan baahan yihiin waa dhintay waa la qabtay waa baxsaday war sarbeebta ra'yisul wasaaraha dani ma fasiri karee eh. aan kala hubsado eh. aan kala hubsado madawiinaga shirka jaheenda dowladnimada asriga iyo weliba kadhaha eray eh. haddii siyaasada lankamidowna shabaab malku adkaadi kor lama lugoodna isladhaaf ameerika deereyaan dadabna hoblankolinday ma jiidi kora lama qofood jiido jiidoor islididaamiyaayan now warmadayow madaxweynuhu dadabdadab ma sheegine maan kala hubsano maan kala kala hubsanno war kalemaanay war ma hayseene madaxweynuhu golaha wasiirada hortooda ka heesay weger war iska hubi warkaas war mayliska hubiya gobayaan ka horeeyey war madaxweynaha hadiima maahiyadiisa la fahmi waayey inuu heesadan baa baday war mabuugo soo qoray war hadday wax qaadanayaan dadkaan madaxweynuhu ayado qur waa soo daliiliyey axaadiisna waa soo qaatay maadi iyo diiniba si kasta waa ula hadlay war war laydinma sheegi kara madaxweyne wuxuu ku heesay nin lagu seexdow ha seexan xilbad sida ha seexan haseexan haseexan eh, soo jeedo si waynu feejignow aan kala hubsado eh. aan kala hubsado xubintii kalamaan ead maqlayseen ugu dambeyntiina maanta dunida waxaa laga xusayaa maalinta cuntada adduunka worley food day sanad weliba maanta oo kale ayaa markaa munaasabado badan lagu qabtaa qeybo badan oo kamid a ah dalalka caalamka boqol iyo konton dal oo dunida ku yaala ayaana sameeya munaasabada ay ku weynanayaan maanta oo kale waxaa sidoo kale lasoo jeediyaa talabixin ku aadan in laga fakaro ahmiyadda ay leedahay cuntada saarka dalaga maadaama cuntadu ay muhiim u tahay nolosha dadka guudahaan waagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heystii ku luqaysa fanaanida faaduma qaasim hiroole heystii xabiib intaan lamid ku kulmi doono nabaadeen